aswaatu alkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan magaalooyinkeen magaalooyinkeen magaalooyinkeen gaala ku dushay muslimiinkaca muslimiinkaca muslimiinka ca muslimiinka cahuubkina qataa magaalooyinkeen magaalooyinkeega lagu dhushay muslimiinka ca muslimiinka ca muslimiinka cahuukina qataa millat ibrahim millat ibrahim millat ibrahim nuurkeeda baxa مسلم को कनाई मुस्लिम को कनाई مسلم को قنعي شرعगा अल्ले मुजाहिद दकाक मुजाहिद दकाक मुजाहिद दकाक दीन तौहिली मौलाना अमरे मौलाना अमरे मौलाना अमरे इनन दगलो मिंदिदा अफे मिंदिदा अफे mindida madaxooda gooy minoyin udhig minoyin udhig minoyin udhig meel kastay maraan mundulkood dumi mundulkood mundulkood dumi hurdada udiid maqayaadahood maqayaadahood maqayaadahood daabka gaaliye madaxdooda lay madaxdooda lay madaxdooda lay dalki qaybiyeen mataday dhaceen mataday dhaceen mataday dhaceen maalkoodii qateen markabay kaneen markabay kaneen markabay kaneen baadiboobene maamulkoodoo dhan maamulkoodoo dhan maamulkoodoo dhan caagta maariyaa mujrimiintani mujrimiintani mujrimiintani rabbi caasiyay mudankood weeyaan mudankood weeyaan mudankood weeyaan muslinkay dhibeen muuminkuu farxay muuminkuu farxay muuminku farxay gaalka diilidiis murtadin yahay murtadin yahay murtadin yahay dagaalkeen fisha maxaad u hilideen maxaad u hilideen maxaad u hilideen kofarta madow مروان دفن مروان دفن مروان دفن umula doxeen mungab gaarsiya mungab gaarsiya mungab gaarsiya manhajkeena caad manhajkii ayman manhajkii ayman manhajkii ayman gaa loo gilgilay makalaabane makalaabane makalaabane diinta difaciid maxbuusnaagaadhig maxbuusnaagaadhig maxbuusnaagaadhig ama godnagee